alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli lahi salى اllahu alay slam kitaab اlqisaasi وcan cumar bn khadaab radi allahu canhu anahu اstashaara الnaasa fi imlaasi اlmarأة faqala اlmuqira bn shucba shahidtu الnabiya salى اllahu عalيه waslm qadaa fiihi bgurati cabdi aw amati faqaala lataأtiyana bman yashhadu macaka fashahida macahu mxamed bn maslma وعن cمر خdاr رضي الله عنه أنه أي cمر cمر اsتشhاaرa wuxuu kala tashaday الناaسa dadka في إملاaس المرأة gabadha oo ilmaha soo tuurta oo dee mعنaa cidi ay sabab ugu noqoto weeyaan in wax lagu dhuftay awgeed ay usoo tuurto gabadhaasi ilmihii oo ilmihii ka soo dhaco faqaala wuxuu yihi almuqiira bn shucba radi allahu canhu shahidtu waxaan goobjoog ahaa oo aan xaadiray shahidtu ay xadartu annabiya salى اllahu alay slm nebigoo qadaa fiihi ku xukumay biquratin cabdin addoon ku xukumay oo amatin ku xukumay marka qura baa laga bedelay quratu cabdina waynu soo maray o waa qiimihiisii waa kamsu min alibn faqala wuxu uhi lata'tiyanna cumar baa wuxuu yihi la timaadee oo la timaadee biman yashhadu macaka mid kula soo xaadiray kula markhaatiya oo qadiyadda aad sidaa u nabiga nebiga calayh isalaatu wasalaam la joogtay qof kale oo kugu lamaan oo isaguna ka markhaatiya fa shahida macahu moxamed binu maslama moxamed binu maslama ayaa oo saxaabi ansaarta kamid mid ahaaya ayaa ka markhaati kacay isna arrintiisu inay saa tahay imlaas an tulqiya janiinaha meytan waa inay soo tuurtay ilmihii oo dhintay markaa xadiis horeynu soo maray xadiiskii xamal binu naabiqa rasuulka alayه الslat slaam gabadh labadii dumar ahaa isdilay hudayl ka mid ahaa labadoodiiba <clears throat> gabadhii wax dishay dee magteediina gaar baa loo xukumay ilmihii yaraa caloosha ku jirayna gaar baa loo xukumay qadiyadda marka faahfaahin horena waa ku sheegnay oo hadduu qofkii oo noolo uu soo dhasho haddana uu dhinto iyo waa gaar dee masaladaas iyo isagoo markaa ilmo yaroo aan isagoo niguntaminba oo matala dhiigiya waxaasuna hadduu yimaado dee qiimahan ma yeelanaya wa can xasan bin abilxasan xadiiska waxaa kaloo laga qaadanaya cumar bin khadaab ma tuhunsana saxaabiga la hahdo muqir بن shucba qof keligana waa lagu kalsoonaan karaa laakiin qofka keliya waa curdaة للنisyaani وlilkhaطأ waanu ilaabi karaa waanu ismootin karaa qalad baa ka dhici karaa oo markaa min baab ziyaadaة التأkiid arrintuma lasii adkeynayaayo iyo ziyaadaة الإطminaan laakiin hal qof oo dee saxaabada ka mid ah ila waa ثiqa eh mar haddii wax shareecada ka hor imanaya aanu la imanin waa lagu kalsoonaan kara markaa cumar cid kale soo raadi bu uhi waana dhacday marar badan saxaabigii la odhan jiray abu musa alashcari ayaa ku yihi cumar bin khadaab radi allahu canhu istiidaanku waa saddex jeer oo saddex jeer haddii lagu idmi waayo waad iska noqonaysa marka cumar xadiiskaa muu maqalba wuxuu ku yihi bal cid kale oo arrintaa kula markhaatiya weliba wuu hanjabay ilan cumar markaa waa madaxweynihii muslimiinta oo dadka xataa ahlulbidaca wuu garaaci jiray cumar oo nin sabiiq la odhan jiray oo aayaadka mutashaabiha raacraacaya dadka doonaya in diinta waswaas ka geliyay qur ayuu soo qabtay oo weyn oo wada qodaxa buu qawda kaga saaray suu kaga dhiijiyey haddana maalintii labaad buu ka celiyay haddana maalintii saddexaad markii dambe de cumra haddaad doonaysa inaad didisho horta wixii aan helaya wiiga tegay ui waswaski wa iga baahbaaye lakin haddaad doonaysa bui didisho dee saaniidil durratu cumar baa la ulu sidan jiray markaa cumar la dhacaya dadka cumar markaa dee diintaa wax kasta kaga weyneed isaga qadiyaddan xukun dhan buu xukumayaa dadkiina uu kala tashaday marka wuxuu u baahday cid kale oo kusii xoojisa laakiin maaha macneedu muqiira binu shucba buu tuhmayna maaha qof keliya laguma kalsoonaan karana maaha wa can xasan bn abi xasan albasriyi qaala wuxuu uhi xadaanaa waxaa noo warramay jundub رضي الله عنه jundub بن cabd illaahi albajali في hada الmasجidi masaajidkan isaga abuu noogu waramay وma nasina minhu kamaanaan ilaabin xadيiثا hal xadiis wixii uu noo sheegay maanaan ka ilaabin wamaa nakshaa kana baqan mayno an yakuuna inuu ahaado jundubun kadaba mid ka been sheegaya calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka qaala markaa jundub wuxu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam kaana waxaa aday fii man kaana qablakum ciddii idinka horeysay rajulun qof baa ahaaday bihi isaga jurxun dhaawac ku sugay nin dhaawacan oo fajazica wuu argagaxay wuu cabsaday xanuunkii dhaawacii baa ayaa ku weynaaday oo uu sugi kari waayo waya fa akhada wuxuu qaatay sikiinan biddi buu qaatay oo faxaza ay faqadaca wuxuu ku gooyay biha bisikiin yadahu gacantiisii famaa raqa'a ma joogsanin addamu dhiigi xataa maata ilaa uu dhintay famaa raqa'a ay faman qadaca addamu dhiigii ma kala goyn ee uu furmay xataa maata ilaa ninkaasi uu sidaa ku geeriyoodu ku dhintay qaala allahu caza wajal alla waxau yihi subxaana wa tacaala cabdii addoonkaygu baadaranii wuxuu iila soo degdegay binafsihi naftiisa iyadoo waktigii uu ku dhimanayay waktigiisi waa gaadheen laakiin de iyadoo wakti u harhsan yahay macnaa inuu sii noolaado oo uu adduunyada sii joogo haddii cumri iyo wax lamid u harhsan yihiin ayuu isagi lakin sabab iskugu noqday xaramtu calayhi اljanna jannadii baan ka xaaraam yeelay labada xadiis waa mutafaqun caleyh markaa xadiiskani qisaas xaguu ka soo gelayaa u ka soo gelaya qofki isagu hadduu wax isku geysto waxba la weydiin maayo dhaawacani ninkan jihaad buu soo gaadhay jihaad bu ayuu kusoo gaadhay sida ku sugan riwaayaad kale nin aad u geesiya buu hayo oo aada u dagaalamay maalinta oo raggii kaleo dham ay wallahi ninkaa hebel maanta khayrku shaqaystay kadibna rasulku wuxu uhi huwa min ahli الnaar ninkaasi aad sheegeysaan aad ammaanaysaan waa ahlu الnaar hadalka nebiga alayه الsalaatu wasalaam way rumaysanayaan saxaabadu lakin waa arrin gariiba bay ku noqotay waa iyagu wixii ka muuqday ninkaa daahirkiisu may eegeen nin baa u kuur galay oo ninkaasi siduu dhaawicii markuu adkeysan waayo muddo kadib ayuu intuu qaaday seeftii oo halkaa dhuuntiisa ku beega buu isku tuuray xadiiskana wuxuu tilmaamaya gacanta inuu gooyey markaa isma diidayaan waxaa kaloo iska dhici karta laba qof inay noqdaanna way dhici karta laakiin xadiisku wuxuu tilmaamayaa qofka naftiisa dilaa fa huwa min ahli الnaar xadiis kalaa sii waadixiyo nabigu wuxu uhi alayه الsalaatu wasalaam qofka naftiisa shay ku dila shaygaasaa lagu cadaabaya yowma alqiyaama waxaa kami ku jiray markaa faman taraddaa min jabalin qofka buuris ka soo tuura isagana yutaradaa fi naari jahannam khaalida mukhalada fiiha bad qofka calooshiisa waran ku amba bir ku wareemana waa lagu wareebaya un isagana qofka suncabana waa la cabsiinaya un waa uu qurqurinaya bu nebig marka nafta dee ilaahay baa iskale qofku ma laha nafta yaa iskaleh allaha khaaliqa baa iska leh u banaanayn inuu ictidaa cala algeyr inuu cid kale naftiisa ku xadgudbo ayaanay u banaanayn naftiisa inuu ku xadgudbo maaha macnaheedu markaa qofkan wuu gaaloobay maaha sida qofka markaa dee qof kala dilaado aanu gaal ahayn mar haddaanu dhiiggii xalaashan ayaa laakiin kabaairta iyo dunuubta waaweynee naarta lagu gelayo ayuu noqonayaa xadiiska hore waxaa laga qaadanaya inuu naarta ku waarayo khaalida mukhalada fiiha abada lakin culimadu kolley sharaxi ay ka bixiyaan adilada kale khaarijiga ayaa tilmaamaysa oo in badan mudday ku waaray wey waa arrin aada culus xasan اlbasri in badan bay dhegaheen maqleen saxaabiga taabiciga ah waxa uu ahaa aabihii addoon buu ahaa marka umu salama ayaaba soo barbaarisay markaa marka ley adoon bu ahaa dee waa dadkii matalan waa farisiyiintii iyo dadkii la weeraray ee lasoo qabsadan bay ahayn marka hore dee dowlado aada u sareeyo oo dad cajiib ah laakiin dee ilaahay baa iyaga laftooda xikmad la doonayay in badanoo kamid oo kuwa islaame ee muslimiin bay noqdeen walow dowladahoodii iyo magacoodii ba hoosa u dhacaani xasan ulbasri markaa wuxuu noqday min culamaa ataabiciin wa min cubaadihim waa raggii ugu cajiibsanaa taabiciinta marka la eego ee ugu fadliga badnaa ugu cilmiga badnaa xagga cibaadada hadallo badanna uu leeyahay oo hadallo aada u cajiiba ah. waxaa ka mid ahaa laysa aliimaanu bitamani walaa bitaxali walakin shayun waqara fi اlqalbi wasadaqahu alcamal iimaanku maaha wax la iska jeclaysto oo qofku iska tamaniyo laakiin waa shay qalbiga degay iimaanku qalbigu kasoo bilaabma camalkuna wuu ka run sheegaa oo iimaanka qalbiga qofka camalkiisaa dee ka run sheegaya sida munaafiquba isagoo la iimaan baan leeyahay camalkiisu uu beeninayo la garanayo inaanu markaa iimaan lahayn dibadda in badan laga garanayo jundub binu cabdillaah markaa ma hadalku musiyaadkeynaya wuxuu leeyahy masaajidkan u noogu warramay in badan baad arkaysaa saxaabada rasuulku iyo taabiciintuba iyagoo leh halkan anagoo joogna waxaad moodaa rasuulka inaan eegayay kaanii andur ilaa rasuuli illah markaasay usoo jeedeen bay kutusaysaa ya waxaad moodaa rasuulka inaan arkayo imika markaan xadiiska sheegayo maalintii uu sheegayay halkaasaanu joognay sidaasaanu ahayn waxaa kaluu yihi xadiiska waxba kamaanaan ilaabin ee sidiisi baanu xifdinay oonu qabanay dee jundubna rasuulka kama been sheegayo hadalkan uu soo wado ayuu usii araranayaa wuxuu doonayaa markaa inay qof dadkani aada u fahmaan oo ay aada u rumaystaan waayo qadiyaddina waa qadiyad culus oo in badan dadka ku dhacdo qofki inuu naftiisa dilo marka xanuunada ku dhacaan sabir la-aan baana ku dhacaysa xadaثna jundub radi allahu canhu fi hada masjid wama nasina minhu xadiisa kama anaan ilaabin wama naqsha markaa waa masaajidkii basra wama naqsha ka baqan mayno an yakuna in noqdo jundubun kadaba calى rasuuli اlahi salى اllahu alayه wasalam mid rasuulka ka been sheegay qala wuxu qala rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm kana waxaaday fi man kana qablakum rajulu bihi jurxun oo fajazica aljazc khuliqa اlinsaanu haluucan ida masahu sharu shazuucan shazuuc waxa w qof aan sabri karayno o argagaxayo warwarka iyo hadalkiisu kubaday faأkhada wuxuu qaatay sikiinan oo bidi oo faxaza biha yadahu gacantu ku gooyey fma raqca ay faman qadaca ma joogsanin adamu xataa maata ilaw dhintay qaala allahu caza wajal cabdii baadanani binafsih naftiisii buu iisoo dedejiyeye xaramtu calayhi اljanna jannadii baan ka xaaraam yeelay markaa waa taxriiman awaliyan marka koobaad geli maayo haddii uu tawxiidkiisu badbaado weyaan haddii kalena de galba allahu mustacaan waxa aynu ku jiray kitaabka qitaalu jani qatl murtad marka alqisaas unbaa imika halkaa inooga soo baxay oo soo hoosgelaya kutubta hore xadiiska inoogu dambeeyey waay kitaa halkaa waxaynu ka soo baxnay aljani wa qatl murtad iyo qisaasta iyo kutubta hore ma man hum albuqaat man hum albuqaatu jamaacatun du shawkatin kharajat calى اlimama can jamaca hal cindahum taawiil am laa kayfa yakunu atacaamulu macahum maca hadihi alfi'a albaqya alati kharaja can daacat اlimam kayfa yakunu atacaamulu macaha min qibal اlimam alaustrali fadl waa lala dagaalamaya xoolahooda ka waran maalkii ay ka yaaceen iyo fardihii iyo baabuurtii iyo ma la qaadanaya sidii gaalada la qaadan way kuwooda dhaawacmo ka waran ma la daweynaya ma ku dhaawacmo y ifars waad maasante wala ninkan ninka iyaga ka mid ah baladaweynaya ha waa la daweynaya ladaweynaya wariya haya waa la daweynaya maxaa u dalil la daweynayo maxaa daweynayo waa muslimiin waa sax waa muslimiin lakin bal hadda xadiiska inkastoon saa sheegin kala soo baxa haye haye maxaa u la daweynayo inaan la dhaawac tirin mar haddii yaan la dhaawac tirin dee macneed waxa weya in hala bogsiyona soo maxaa kaloo kamid ah axkaamtooda hadday cararaanna yaa laga daba tegin mar haddii aan laga daba tegeynin dee kan kale la gaadhina lama dilayo waa la deynaya waa la xeray waayo ujeeddadu marka hore maxay ahayd jihaadka gaalada lala jihaadayo waa waa liclaay kelimati alislaam iyo gaaladan markaa hadda islaami waa in la laayo ama dajisyadii laga qaado laakin qofkani waa taadiib weyan asalkiisu dagaalkanna waa looga maarmi waayo iyagaa is urursaday oo marka hore ciidanka haystay oo meel isku urursado dee imaamkii ku baxay marka waa saas weyan laakiin hadduu qofka leeyahay ka waran amba labo o yihiin amba saddex ay yihiin ya maxaa xaalkoodu noqonaya haye ya korqod cod waa la xidhaya sax waa la xidhaya wat yuxbas waa jawaab haye tu ka duwan jawaabtaa ka duwan maslaxaddaa la eegaya imaamkaa eegaya dhowr yihiin tusaale ahaan dadka ay la dagaalamayaan ama waa qutaac haye qaafkii hadalkiian ku dhawaqada kala soo <laughs> waad mahadsantay baaraka la fik waa qutaacu dariiq baa sidooda loola dhaqmaya sidii qutaacu dariiqa loo dhaqmaya mar haddaanay koox badan oo xoog ahayn qutaacu dariiqana inama jazaء اladina yuxaaribuuna اllaha warasuulahu wayascuuna fi اlardi an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطaca aydihim warjulu min khf aw yunfaw min alardi aw yunfaw min alardi gaasa xabsi noqon karta ila masaafiriyada aaka axkaamu اlqasaama alati takhtalifu canha can alqatl aw اlxalif aw اlbayinaat qasaamadu maxay kaga duwan tahay waxyaalaha kale macruufka ah sida dhaartii kale sida dilka kale maxay kaga duwan tahay waxaa dhaaranaya dhibanihii af soomaaliga aad fahma waryaarn <laughs> maasha allah dhibanuhu waayo de soo ka dhintay dhibanihii dhibano waxaa noqonaya imika ehelkiisii ayaa maxaa la odhanayaa waa dhibano waa ka dhibta marka waxaan isagii baa dhaaranayo le ciddaas ka dishay lakin maxaa shuruudda kamid mid ah aye maxaa ka mid a ah shuruudda lowth maxaa looga jeedaa inay tuhun yaallo meesha utun hore inay taalo oo dadkaasi wax ka dhexeeyeen iyo inay cid gaara sheegaan hadday iyagii ka joogsadaan ka hora dhaarti yaa lagu wareejinaya haye ka jawaab su-aasha ah haye adigu ka jawaab dhaartii haddii qoladii dhibanayaasha ay ka joogsadaan yaa dhaaranaya kuwii kalaa dhaaranaya imise qof baa dhaaranaya khamsuun waayo intayna kitaab xuduud gaadhin ma xukmu sabi الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam hadda kumaan odhan ma xukmu man saba الnabiya salى اllahu عalيه wasalam hunaaka farqu beyna ma xukmu sabi الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam wama xukmu man saba الnabiya sal ه slm hunaka farq ma xukmu sabi الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam ah xaraam faqط kufr sab الnabiy salى اllahu عalيه wasalam kufr mkrij min اlmilة wاladي sab الnabiya salى اllahu عalيه wasalam yakunu yakunu maada yakunu kafira yuqtl hal yustataab laa yustataab عalى qowli عalى qowli وعalى qowli yustataab wayuqbal towbatu oo dee mar haddii nebiga alيه الsalaatu wasalaam uu geeriyooday xaqiisii xaqii ilahay baa towbadani ka dhaafaysaa lakin xaqii rasuulku waa inagu kama dhaafi karna yihahdeen waa la dilaya de ila waa xaq nebi salى الlahu عalيه wasalam ma xukmu alاstihsاء bshay min umuur الdiin almacluuma kaladi istahsaa bisiwaak haye waa kufrun qula biاllahi waaayaatih warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum isaguna de waa dhaqanadii gaalada ay kula dagaalami jireen markay diinta ka hor imaan qofka marka shey istisna lagu sameynaya waa la diidaya wey waa la xaqiraya shayga waa la yareynaya walaqad istuhsiya birusuli min qablik kitaab اlxuduudi xuduudda iyo kitaabkeedii weeyaan baabu xaddi zani markaa xadku waa erey aada macruufa o waa alfaasilu beyn shayayn waa shayga kala saaraya laba shay cuquubaadkii qofka lagu ciqaabayey laga jarayay shareecada ayaana xuduudda looga jeedaayo waxaana xuduud loogu tilmaamay licilat اlmanci waxaa xadka loo sharciyeeyey liannaha shuricat lialmanci can اlwuquuc fi اlإثm waxaa loogu talagalay inaanay qofkii dembigii ku dhicin mar labaad ama inta kale aanay ku dhicin marka alxaddu sharcan waxay culimada fuqahadu badankoodu ku tacriifiyeen od moodaa in iskaga mid yihiinun cuquubaة badaniya alxaddu sharcan cuquuba badaniya muqadaraة sharca liأjli xaq اllahi tacaalى cuquubaة badaniyaة muqadaraة sharca liأjli xaq اllahi tacaalى cuquubaة badaniya waa daal muqadaraة sharca liأjli xaq اllahi tacaalى oo muxuu noqonaya macnuhu waa ciqaab jirhka lagu sameynayo oo xadidan sharci ahaan xadidan gacan baa la goynaya waa la jeedalaya wax lamid ah waxaa loo samaynayaana waa liajli xaq illahi tacaala xaq ilaahay leeya awgeed baa loo sameynaya waa mafhum baan filaya marka xuduuddu qur-aanka markay kusoo aroortayna muxaramaadka o dham in mar xuduudda waa lagu idlaaqaa tilka xuduud اllahi falaa taqrabu falaa tactaduuha iyo falaa taqrabuha iyo waxyaalihii waajibaadka ahaa waxyaalihii muxaramaadka ahaa muxaramaadka samayntoodii iyo waajibaadka ka tegideedii laakiin xadkani waa kan macruufka ah ee cuquuba badaniyadaas waxaanay ka mid tahay min maxaasin alislaam oo waxyaalaha xuduudda loo sameeyey waa waxyaalaha naftu ay marka hore jeclaysanayso amba naftu nasiib iyo xad ay ku leedahay ayaa inta badan sharci ayaa xuduudda loo sameeyey madela khamrigii iyo zinadii iyo dilkii iyo wax lamid ah laakiin qofku hadduu sun cabo xad looma sameynin suntaaba dee soomaha kasii dara marka dhinac laga eego waayo suntu inta badan waxay nuf qofku jeclaysanaya dee maha inta badan wax soo noqnoqdo markaa maha lakiin waxaan kale naftii baa marka horeba jeceeloo dooneysa marka waa in wax ka joojiyo loo sameeyo baabu xaddi zani nusakda qaarkoodna xaddu zina waa laga yaaba ad ku aragtaan waa isla macna marka xadka qofka zaniga iyo xadka zinada وعن أبي هريرة وزيد بن khالد الجuهني رضي الله عنهما أن رجuلا من الأعراب أtىa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم فqال ya رsuuل الله أbو هurayra iyo صxaabiga زayd بن khالد الجuهني رضي الله عنهما أنa رaجuلا nin markaa waxay yihahdeen أنa رaجuلا nin min الأعrاabi reer miyiga ka mid ah ya أtىa رasuul الlahi صلى الله عليه sلم rsulka u yimid فقال wuxu uhi رسول rasuul allah rasuulka ilaahay ow anshuduka billaah ilaahay baan kugu weydiisanayaa ilaahay baan kugu dhaarinayaa ilaa qadayta ay maa anshadtuka billaah ilaahay kuuguma dhaarinaya ilaa إلا ay تقضي an taqdiya lii inaad ii xukunta mooyaane bikitaab illahi tacaala kitaabka aleh faqaala laakharu kii kale wuxuu yihi wahuwa afqahu minhu waanuu ka fiqi badnaaye waanuu ka faham badnaaye ama uu ka aqoon badnaa inta way noqon kartaay nacam ha waa sidaa uu sheege faqdi baynana ku xukun rasuul allo dhexdayda bikitaab illahi kitaabka ilaahay wadan lii anigana iyo ogolow inaan hadlo ay fi lkalaam faqala rasulku wuxu uhi qul dheh oo hadal qul ay takalam qaala wuxuu yihi markaa ina bnii wiilkaygu inankaygiiyaan dhalay kaana casiifan kaana ajiiran shaqaalu ahaa calaa haadaa oo fazana bimraati haweenaydiisii buu markaa ka zinaystay ama xumaan kula kaxay wa inii aniga ukhbirtu waxaa la ii warramay ana cala in lagu leeyahay inankayga arajma dhagax lagu dilo inay waajib ku tahay inankayga xumaanta sameeyey dhalinyarta ah in laygu yihi inankaaga waa lagaa dilayaa shareecadu waxay leedahay dhagax baa lagu dilayaa dabeetana waxaan faftadaytu waan furtay minhu isaga inankayga waxaan ku furta ku bedeshay dilk dilkiisii bimiati shaatin boqol adhya wa walidatin iyo adoon oo markaa inanka yayaan la dilin markaa intaa layga qaada baan idhi fasaأaltu waan weydiiyey ahlalcilmi sidaa markii aan sameeyey ahlulcilmigaa weydiiyey oo fa akbaruunii waxay ii warameen annamaa calabnii in inankayga ay waajib ku tahay jaldu miatin waxa saaran inuu yahay boqol jeedal iyo wataqriibu caamin sanad in la masaafuriyo wa ana calى mra'ati haadaa kan xaaskiisana arajma dhagaxa in lagu leeyahy in iyada dhagaxa lagu leeyahy maadaama reer ay soo martay ninkani maadaama dhalinyaro u yahayn dhagaxa lag isaga la jeedanayo faqaala rasuulu llahi sala allahu alay sl rasulku biyadi waladii alihii baan ku dhaartay nafsii nafteeda biyadi gacantiisa ku jirtee la aqdiyanna xukumee o xukumee la aqdiyana bimacnaa la axkumanna baynakuma bikitaab kitaabka ilaahay ku xukumee alwaliidatu addoontu iyo walqanamu adhigu raddun caleyka waa lagu celinayaa adhiga iyo addoontaadaa iska leh qalad baa lagaaga qaaday wacala bnika jaldu miati wa taqriibu caamin sida aad sheegtay inankaaga jeedalkaa boqolka ah iyo sanad kale masaafinaya lagu leey wacala bnika waxaa ku waajiba jaldu miatin boqol jeedal iyo taqriibu caamin sanad in la masaafuriyo goobta laga kaxeeyo waqdu kallah yaa unaysu unaysow aanas yarow ila mra'ati haadaa ninkan xaaskiisa ku kallaho fain ictarafad hadday qirato farjumha dhagax ku dil mutafaq caleyhi wahada lafdu limuslimin way insha allah wayno damaynaysa waqtigii baa inaga gaadhay